bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllah tacalى aلsalaaة عlى الnabiyi wmowdicuha wa siyaquha dersigana waa dersigii afariyo tobnaad ee ka mida min kitaabi صifati salaaة الnabiy salى اllah عalيh ali wslm fasalku maanta wuxuu ku saabsan yahay salliga nabiga sal lay slam nabiga in lagu salliyo iyo meeshuu salligaa dhacahayo iyo wasiyaqwahaa alfaadda salliga nebi maxamed uu ku yimid sunnada ee la wariyey saddexdaa mowduuc buu sheekhu ka hadli doonaa asalaatu cala annabiy nabiga in lagu salliya aalkiisa salaada gudaheeda a'immada afarta waxaa waajibiya imaam shaafici inay waajib tahay oon laga tegi karin alimaamu shaafici baa qaba bacdu taabiciin waa laga soo guurshaa laakiin kuma caddo wax nas ah oo ku cad inay waajib tahay lagama hayo la'aanteedna salaadu aysan ansaxayn imaamu shaafici mafaaridiisaa lagu tiriyaa oo asagu la gooni noqdaan a'immada uu ku khilaafay daliil cad oo markaa tusahaya asalaatu cala nebi inay waajib tahayna ma kitaabka ilaahayna laguma hayo sunnadana kuma jiraan waa ijtihaad imaamka uu la yimid weeye raxmat ullaahi tacaala caleyh marka warka lasoo gaabiyo wa kaana sala allahu calayh ali wasalam waxaa yusallii mid ku salliya calaa nafsihi naftiisuu ku salliyi jiray salliguna waa ammaan nabiga in la ammaano oo wuxuu mudan yahay lagu ammaano ilaahayna uu ku ammaanay macnahaasaa u fiican alsalaatu cala arasuul hiya hanaau calayh saasaa fiican in alla u naxariisto qolyaha ku sheega oo sida mutaahiriintu u badan yihiin ah macnahaasna ibnulqayim iyo ibn cabdilhaadi iyo xataa muxuu ahaaye sakhaawi iyo ibnu teymiya waa dureen macnahaas xata alxaafidn xajar muusan sallimin asalaa in naxariis lagu fasiro waa diideen ayb in ammaan lagu fasiraana sugan sida abulcaaliya uu ku fasiroo kale وكان sلى الله عليه لي وسلم wxaa يusلي kii ammaano ama ku saliya calىa nafsi naftiisa fi التashahud الأول atixyaadka koobaad iyo iyo وaغayrihi madkaad koobaad midaan ka ahaynba atixyaadka koobaad iyo hayrkiiba oo ka labaad iyo wixii ka dambeeya ah xadiidkaasi macnaha ku yimid uu nabigu naftiisa ku saliyo axaadiidta salaada waajibkaa ku timid midna kuma imanin salaadaha شhanta ee duhurka iyo casarka iyo maqhribka iyo cishaha iyo fajarka nabi maxamedoo tukada oo atixiyaadsaday oo weligii naftiisa ku salliyey ama igu salliya yidhi lama hayo ma soo aroorin waa ijtihaad sheekha weeye qadiyadan ayada ah wuxuuna ka qaatay xadiidka caaisha xadiidka caaisha fi salaati اleyl ku yimid yaa nabigu markuu sagaal sideed ragcadood ugu tira uu tukado salaatuleylah yuu ragcaddii sideedaad fadhiistay ragcaddaa sideed markuu nabigu fadhiistay wuu atixiyaadsaday waa ducaystay wasalla calaa nafsi baa ku yimid wasalla calaa nafsi salaatuleyl oo witir ah oo weliba sagaal ragcadood ah. kadibna ragcaddii sagaalaad buu nabigu istaagay waa atixiyaadsaday waana ku salaam naqsay xadiidkaas marka caaishuu sheekhu u daliishadaa wa ka hoos kugu le rawah abu cawaanata fii saxiix wanasaa'iy min xadiidi caaisha laakiin waxaa kaloo ishkaal ah ishkaaloo ku jiro sheekhu uusan ku baraarugin xadiidka caaisha uu xujaysanaya sheekhu kuma imanin nabigu in atixiyaadsaday jalasa wuu fadhiistay kadibna waxaa weeyaan naftiisu ku saliyey ilaahay baa baryey baa ku timid mooyeene dikru tashahud kuma imanin fii salaati اleyl si kastaba noqoto waxa xadiidkaasi xataa haddaan u dayno atixiyaad uu watay oo nabigu naftiisa uu ku saliyey waa salaat اleyl salaat اleyl iyo watir hawl ku yimid in faraa'ish la dhexgeliyo marka laga dhigo waajibaadka ummadda saaraana waa yar adag tahay markuu sheekhu dareemay daliilkiisa inaan loo sallimaynin iyo tamaamalminaha kitaabkiisa loo yaqaanin tamaamalminaha fi tacliiq calaa sayid fiqi sunna lisayd saabiq sabxada ee eh, inayd baan filayahay sabxadaas wuxuu yidhi walaa yuqaalu ina hada fii salaati اleyl liannana naquul اlأصل أن ma شhuرca في صلاaة شhuرca في غayriha dوna تfريiq byna فريiضة أو ناaفلة faman اdacى الفرق faعalayه الdليil hadalka sheekha waka halkaasuu ku cadaystay xujadiisa wuxuu leeyahay haddaad tidhaahdaan xadiidkan wuxuu ka hadlayaa salaatuleyl iyo witer buu khuseeyaay salaadihii waajibka ee shanta ahaa nebi maxamed oo naftiisa ku saliyey keen sheekh albaniyow ama ummadda in sali laga raba waajib yahay keen waxaan leeyahay buui wixii la jideeyo salaad ah. salaadaha kalena waa loo jideeyaa kala qaadi salaad waajiba iyo mid sunno ah. ninka kala qaadana daliil baan ka rabaa buui sidaasuu sheekhu yidhi anigu waxay la tahay sheekha isagaa daliil laga rabaa ayib waana wuxuuna sheekhu sameeyey qiyaas maca alfaariq qiyaas maca alfaariq inuu yahay waxaa tusahaya salaadaha faradka ah salaadaha faradka hunaa sheekh wuxuuna yidhi kaana yusalli calaa nafsihi fi اtashahud اlأwali wagayrihi salaadaha faradka atixiyaadka koobaad lama jideeyo salaad muxuu ahaayey laba ka yar ama muxuu ahaayey laba ragcadood iyo wixii ka badan laba ragcadood wax ka yar ama wuxuu salaadihii afartaa ka badan atixiyaad koobaad looma jideeyaba atixiyaadka koobaad wuxuu ku yimaadaa salaaddu markay saddex gaadho ayib hadday laba ka yar tahay atixiyaadba looma jideeyo oo atixiyaad koobaad aan ujeeda haday ka badatoy saddex gaadho iyo afar ba laba atixiyaad galaan nabigu siddeed ragcadood ayuu wuxuu geliyey atixiyaad kadibna ragcad sagaalaad buu ku dara waa atixiyaadsaday oo witir ah marka tashahudka noocaasa mar dhicin fi lwaajibaad aslanba tashahud waqaca bacda amaaniya rakacaat laa yuujad fi salaati اlwaajiba cala arasuuli wa cala muminiin atixiyaad dhacay oo tashahud alawal laga xisaabhayo oo sideed ragcadood kadib dhacahaya innagu waxaan haynaa laba ragcadood inuu galo ragcadda labaad soo saamayan keeni koobaad laakiin atixiyaadkan hadda uu sheekhu sheeganaya tashadan uu ka dhighayo waa atixiyaad dhacay sideed ragcadood kadib buu yimid walaysa lahu nadiirun fi lfaraa'id waxaan nadiir lahayna in la sugo lama ogol ilaa binas cinda alfuqahaa walusuuliyiin laa yajuusu ihbaatu maa laa nadiira lahu fi sharc waxaan wax u dhigma ama lamida aan lahayn shareecada laguma dhex sugi karo ilaa bidaliil daliilka sugay in sideed ragcadood kadib la atixiyaadsadana wuxuu ku yimid mowdic mucayanoo witri ama salaatuleyla in loo soo qado faraaisha daliil bay u baahan tahay falaa yulxaqu bihi lilfaariqi baynahuma sida uu sheego ninka alqaadi abubakr ibni carabi ayaa igala fiican siduu sheekhu sheegay wuxuu yihi ibn abubakr ibni carabi wاnnabiyu idaa callama shay-an wajaba alwuquufu cinda tacliimihi nabigu ummadda hadduu shay baro meeshuu wuxuu ina baray iyo qaabku inoo baray waa in lagu joogsado waidaa bayana fii qisatayni lam yajuz an yubadala fayudaca axaduhuma mowdica alaakhar walaa an yujmaca baynahuma faina dalika tabdiilu lishariicati wastiqsaaru lima kammalahu اnabiyu fi اtacliim kitaabkiisa alqabas sharxu muwa maalik buu sidaa ku yidhahda wuxuu leeyahay hadalkiis marka la khulaaseeyo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh shay hadduu ina baro sidaa inoo baray waa inaan ku joogsannoon dhaafin midmidgaana u dhaafin hadduu nabigu shay caddeeyo laba meelood ku caddeeyo salaatuleilkii qaab buu u tukaday waterkii faraa'ishii waajibaadkiina nabigu qaab buu u tukanaya matala ma bannaano midkood kale in lagu bedelo ama la jamciyo oo laysu keeno arrinkaa waxay noqon bulu tabdiilu lishariica waxaa kaloo ku jira gaasirid aan ku xukumay nabigu inuu gaasiroo gabood falo oo ka soka dhacay meesha loo baahnaa idan markaan inagu salaaddii faradka ahayd aan salli gelinayno nabigoon gelinin taa macnahedu waa maxay nebi maxamed hawl loo baahnaa baad ka soko dhacday wey macnahaasoon la dareemaynin baa ku jira suubanahan gelinin duhur iyo casar iyo fajar iyo cishe iyo maqrib midna ma gelin salaatuleyl ama witir sideed ragcadood iyo sagaal ahaabuu margeliyey aan soo qaadna halkan aan ku dhejin nebi maxamed meel ka munaasabsanayd baad ka tagtay wey macnuhu soo maa waa tacliiq la tacliiqinayo falki nebi maxamed tabdiilun lishariica waa ku jiray buuhi wastiqsaarun lima kamalahu الnabiyu sal ly slam fi اtacliim aaniyan salaatuleyl si khaasa nabigu u tukana watiro gurigiisa uu ku tukanhaya in laga dhigo xugum caamo mashruuc ummadda saaran fi salawaat alhams almaktuubaat laftirkadoo masale aan laga fiirsan aniga aragtideeda wey marka qadiyadaasi ilama quruxsana laakiin sheekhu halkaas isagu yuu maraa wasanna daalika sagaalka siiqo eenu soo marray afan lixdii tashahud eenu soo marray tashahudka la wariyey ee nabi maxamed laga wariyey labaatan iyo afar saxaabaa wariyey xufaad baana kutub gooni ah ka qoray lix buu sheegu miitaal u keenay lix keliya laakiin labaatan iyo afar saxaabi baa warisa atixiyaatka nebi maxamed ee nociisa kala duwanaa wa maca daalika hal atixiyaadoo salli wata ma hal atixiyaad oo salli wata ma marka ijtihaad imaamu shaafici oo nas caama uu ku dhegay un weeye qadiyadii weli in la gaadhsiiyo salaaddii baa buraysa ugu nafbaxaan waxay la tahay ka badbadin baa ku jirta wasana daalika arrinkaa nabigu waa u jiday liummati ummadiisii inay nabiga ku salliyaan fi tashahud alawal iyo ka ka dambeeyaba sidaasuu sheekhu u wadaa xayثu amarahum biالsalaati calayhi markuu amray in nabiga lagu saliyo bacda الsalaami calayhi inta la salaamay kadib wa callamahum wuxuu baray anwaacan noocyo kala duwanoo min siyaqi الsalaati calayhi alfaada nabiga loogu sallin ee kala duwan ah waxaana ka mida ta koobaad allahuma salli calىa muxamed ilahu nabi maxamed ammaan ama u naxariiso ilaahay ciduu ammaana hadda waa cid barakaysan wain allaha idaa daxika calaa qowmin falaa xisaaba calayhim allahuma salli calaa muxamadin ilaahu muxamed ammaan ama u naxariiso wa calaa ahli beytihi iyo ahlubeytkiisii ahlubeytkuna waa cashiradaada xigtadaada sokeeyahada qaraabadaada ahlubeyt la yidhaahda wa calaa aswaaji xaasaskiisa alla u naxariisa ama ammaan iyo waduriyati ubadkii nabiga sala allahu calayh waali wasalam xadiidkaani wuxuu ka yimaadaa min xadiidi abi xumaydin الsaacidi alimaam طaxaawi lafdigana wa calىa ahli beytihi inta hore soo ma aragtaan allahuma salli calىa muxamadin maxaa xiga wa calىa ahli beytihi lafdiga ahli beytihi abu jacfar aلطaxaawi wuu cileeyaa wuxuuna ku cileeyey cabdullahi bnu طaawuus ayaa la tafaruday buu yidhahdaa can cabdillahi bn abi bakr can abi bakr ibni muxamed ibni camr bni xasm can camr bni sulaymin can abi xumaydin asaacidi wadaad kaleo aiqa ayaa khilaafay buu yidhahda wuuna cileeyaa asagoo laftirkiisu waa iq cbdulahi bni taawuus tacliilka abu jacfar aطaxaawi ilama xoog badno sidaa darteed alxaafid bni xajar baa taxsiiniyey xadiidka asagoo ahlu beytkisa wata nataa'ij alafkaar fii takhriiji axaadiid aladkaar mujalladka labaad laba boqol iyo afar wuxuuna yidhi shaahid buu leeyahay min xadiidi abi hurayrata cinda abi dawaan runtii sagaal boqol sideetan iyo labo yuu abu daawuudka kaga jiraa marka way sugan tahay weedhaasi tacliilka abu jacfar aaxaawina ma tamar badno kamaa sallayta saad u ama aad ugu naxariisatay calaa aali ibraahiima ibraahim iyo aalkiisii aalka ibraahim isagaa kow ka waa inaga soo maray aalu fulaan haddaad maqasho ruuxa laftirkiisiiy wixii warasadiisii iyo qaraabadiisii awooy innaka allow xamiidun alla mahad badan baa too la mahadiyo majiidun sharaf badan ayb wbaarig allahu khayrkiisa badi barakadiisa badi calaa muxamed ilah maxamed dushiisa barakee khayrkiisana badi wa calaa aali beyti iyo aalu beytkiisii waalubeytkuna hadde waxaa loo jeeda hadda marka la maray baabu asala la marayo waa qaraabadii nabiga xaasiskiisii caruurtiisii iyo intii la dhalatay ilmaadeertiisa ahayd ayb adeeradii iyo wacalaa aswaajihi xaasaskiisiiy waduriyatu ubadkiisi kamaa baarakta saad u barakaysa calaa aali ibraahiima inaka xamiidu whada kaana yadcuu bihi wa nafsah wahada kaana yadcuu bihi ducadan haddaynu soo mara salligan nabi maxamed baa ku ducaysan jiray huwa nafsuhu naftiisaa ku ducaysan jiray sal sl asaga isku sallii jiray buu ujeedaa sheekhu waana xadiidka abi xumayd asaacid haddaynu soo maraynay weeyaan ayib lafdigaa hore waa markaan ka hadlayo salliga labaad ee siiqada labaad cafwan lafdiga ama weedha labada nabiga uu salligiisu ku iman jiray allahuma salli calaa muxamadi wacala ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa ali ibraahim innaka xamiidun ay maxmuudun faciil weeyo mubaalaqa ahaade marka waxa loodi allah mahadiisu badan tahay ummahadoo dhanba dhammaystirkeeda iyo wanaaggeedaba iska leh majiidun sharaftiisu badan tahay min almajd allahuma baarik calaa muxamed ilah maxamed khayrkiisa barake badi wa calaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacala aali ibraahima inaka xamiidun majiid siiqada saddexaad eed ugu sallii karto suubanaha sal lay slam haddaad salaad ku jirtay haddaad bannaan joogtaba allahuma صل عlى محamed وعlى آli محamed kama صlayta عlى إbrahim وآli إbrahima inaka xamiid majيid وbaarik اllahuma عlى محamedi وعlى آli محamed kama baarakta عlى إbrahim وآli إbrahima inaka xamiid majيid midda afraad allahuma صل عlى محamed ilaah muxamed u naxariista ama ammaan annabiyi ahaa nabigi ilaahay diray ama darajadiisa uu saromariyey ama loo warramayo xagga min allahi looga warramayo alummiyi een ummigahaa een akhrisiyo kitaaba aan aqoonin wax la kiciyoo la dareeriyo madowna nabigu ma aqoonin qoraalla ma aqoonin laakiin cilmigan kale waa wax ilaahay ku shubay ayib wma kunta tatlu min qabli min kitaab walaa tahuطhu biyamiinikada lartaaba almubطiluun marka inkastoo abulwaliid albaaji iyo jamaaca min ahli cilmi ay yidhaahdaan waagi dambe nabigu min allah asagoon cid wax bartay iyo farjir inbuu ka sii waa qoray way yidhahdaan waxay u daliishadaan sulxi xudaybiya riwaayaad baa ku yimid nabigu fakataba markaasay ku dhegeen waxay dhaheen kaana ummiyan laa yaqra walaa yaktub mucjizay ahayd ummi buu ahaa waxna qorin waxna akhriyey kufaaru qurayshii carab markay ogaatay nabigan qur dareerinaya ee cilmiga saa u sii daynaya ee axkaamta dajinaya ee ilaahay ka warramahaya ee nin walba waxyaqaana ka aqoon badan inuu minallaahi looga warramahayo markay ogaadeen ay ka samreen oo warkoodii asaadirtooda ay soo afxidhantay beentoodii dacaydda ay dhammaatay waxbaa la baraa iyo aroortii baa loo yeeshaa iyo qowmun aakharuun baa kaalmeey wax markaa isku dhammaatay oo nin walba samray yaa la yidhi haddana iska eega hadda biduuni mucallimi asagoon bini waxna barin looxna aan ladgeyni farbarna aan fadhiisanno buu haddana ka sii daayo qoray sulxiga xudaybiy oo tanaaba tii kale ka khayr badanoo waa laba mucjizo ay leeyihiin wadaadaha qaarkoodoo abulwaliid albaaji waa lagu tagiriyeyba wadaadaha ku tagfiriyey oo waxay dhaheen nas qaaic oo qur-aanka beenisay ijmac saxaabo iyo taabiciin marka kitaab buu ka qoro isku difaacay oo dheer amaka mabuuco yaalla maktabadda marka waa hawl iska dhib badan wey annabiy umiy lafdigan annabiy اlummiyi wadaadaha xoogo waa iyada ku tacaluqay waxay leeyiin axaadiidta inteeda kale kuma imanin lafdigan annabiy اlummiyi xadiidkan keliyu ku yimaadaa bay leeyihiinoo min xadiii abi mascuud alansaari xadiidka abi mascuud alansaari buu ku yimaadaa weliba riwaayo uu la tafaruday maxamed bnu isxaaq maxamed bnu isxaaq bnu yasaar saaxib almaghaazi soo lama garanhayo ninkaasaa la tafaruday yidhaahdeen tafarudkiisa la goonoqoshada uu la goonoqdana cinda kathiiri min almutaqadimiin lama aqbalo xadii markuu iski u wariyo iskii u wariyo waa layska aqbalaa hadduu yahay weliba axaadiiska qisaska iyo tarkiibka iyo fadaa'il acmaal ku saabsan hadduu axaadiitul axkaam iyo fiqiyaad yahay wadaaddaa ka joogsada haddiise xadiid rawaad wada warinhayaan oo asaga lagu mutaabaceeyey lafdi xugum ku xidhan yahay goono oo weli istaago asagu la gooni noqdo dahabi wuxuu dhaha waa munkar axmedna wuxuu yidhi lama aqbali karo lafdigan hadda asagaa la tafaruday xufaadda inteeda kale ma aysan sheegin si kastaba noqotee ibnu khuseyma wuu saxiixiyaa lafdigaas iyo xadiidkiisaba wakadalika ibnu xibbaan waalxaakim daara qudni sunankiisa wuxuu ihi isnaaduhu xasanun muttasil xaafid ibnu xajarna kitaabkii nataaj alafkaar asna waa taxsiiniyey xadiidka min hada alwaj wejiga ibnu isxaaq wej kalena saxiix buu ka yahay buu yidhaahdaa mujaladka labaad xadiikiisa waxaa u wataa laba ziyaado oo xadiid kale aysan wadanin annabiy اlummiyi oon axaadiidka kale ku imanin buu wataayay wadataa riwaayada ibnu isxaaq waxay kalooy wadataa nebi maxamedow sida aanu kugu salin lahayn waanu barannay e, cafwan sidaanu kuu salaami lahayn waan barannay fakayfa nusalli calayka idaa naxnu sallaynaa fii salaatina idaa naxnu sallaynaa fii salaatina kuma imanin axaadiidta inteeda kale nebi allow sidii laguu salaami lahaa waanu baranay ee sidee baanu kuugu sallinaa markaan salaadaha tukanayno waa riwaayo xugum ku xidhan yahay axaadiida dheeraydeen soo marray iyo salligan kayfiyaadka sheekhu uu toddobada ka sheegi doono toddobadaa qaabba waa salliga nabi maxamed loogu sallin lahaa haddaad salaad ku jirta iyo haddaad bannaanka wardinaysaba xisaabahan kale inagu aan iska wadanay iyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh allahuma salli calaa muxamadin wasalim iyo howlahaasi waa iska ammaan iyo duco wey saliga nabiga kuu sheegay ee kayfiyadiis intii la weydiiye uu caddeeya ma aha hadday nin walba uu iska sii daysan karo hawsha oo ducadu iska furan tahay saxaabadu ma ysadheen nabi allow waan garannay oo waadna bartay sidaanu kuu salaami lahay ee sidee baanu kugu sallinaa xadiidkii riwaayadiisi waad garanaysaa nabigu waa aamusay ilaa aanin warcakuya nabiga maxaa su weydiisay nabigu waa fikiray cabbaar buu fooraray ilaahay saxaabadu dhibsadeen saxaabigii su-aasha nabiga sanka ka geliyey ee nabiga dhibay ay yidhahdeen war inkaarqabaa tahay maxaa nabiga kuu geeya hoosta ka yidhaahdeen ama hadalku macnihi sidaa uu noqdo mar dambuu nabig wuxuu atira quulu sidaa dhaha haddaad muslimiinay nabiga weydiiseen sidii loogu sallii lahaa xaggana nabigu idiin jawaabo idiin sheegay maxaad kaloo raadanaysaan warkaasi idinku idiin yaallaa tusbaxyaan la wareejinaya ee un laska daldalaya salli kaa ma aha ninkii ugu saliya hal mar toban baa ilaahay ku sallin ninkii boqol ka sii badan howlahaasi waa saligii cibaadada ee nabigu uu sharxay caddeeyey kayfiyadiis kuwii nan kale waxaa weeye iska ammaan iyo nabigoon afka ku macaansanayno iyo uun haddee ninku tabay kaama tegin iyo wadaaddaa yidhi iyo kutubta xadiidka ku qoran tahay waxaas marka socon mayso ilaa hadda xujaa laisku hayaa nabiow seenkuugu sallina sidaa iyo sidaa igu salliya ma garab mari karaa haddaanu marayna nabigu maxaan u qorxjoojinayne maxaynu nabigu u qorxjoojinoo nabiga loo dhibay hawshaa laga fiirsado aad ha looga fiirsado hawsha ayada ah waxaa min ah laftirkeedu in nabiga lagu saliyo aalkiisina laga tago in nabiga lagu saliyo aalkiisina laga tago allahuma salli calaa muxamadin wasalim la yidhaahdo ama sala allahu calayhi wasalama la yidhaahdo laftirkeedu ma quruxsano intaas salli aan wadno salli nabiga laga tg aalka laga tegi mad haysaa lama hayo sidaa darteed alimaam maxamed ismaaciil asancaani kitaabkiisa minxat اlhafaar xaashiya daw الnahaar almushriqi calaa xadaa'iq safxaat اlazhar wuxuu hi waa bidca ay la yimaadeen reer bani umaya wixii ka dambeeyey in nabiga laga taga aalkiisa lagu saliyo hawl caqiidaa gashay ilan reer banu umaya aalkii nabiga way xoogo inaysanayn bay dareensan yihin waa ka baxsan yihiin haddii maanta o dhan marka la allahuma salli calaa muxamadin wa ali muxamadin cali iyo cabaas baa meesha ku jira cali iyo cabaasna ayagu col ahaayeen aalkiiba way gooyeen bidca reer banu umaya ay bilaabeen baa lagu aafoobay oo kutubta idinku dhiganaha layska ilaaliyu taagan yaha warka wadaadkaasi ma tiro warkaa wada fahanteen baan u malay inay reer bani umaya bilaabeen dareen baan ka qabaa laakiin warka uu sheegay uu leeyahay salliga nebi maxamed aalkiisa in laga reebo waa bidco saxiix warkaa wey warkaa waa saxiix laakiin reer bani umayao bilaabeen naqli bay u baahan tahay khaas ah ayib <clears throat> haddii marka riwaayada ibnu isxaaq aynu sugno waxay noqonaysaa salligan wuxuu khaas ku yahay salaada gudaheeda salaada gudaheeda hadii salaada gudaheeda uu ku yimidna bannaanka in nabiga qaabkan loogu saliyo khaarij salaa waa qiyaasun calayh hadii laakiin riwaayada ibnu isxaaq leeda ma sogna la yidhaahdo waxaa weeyaan salligu waa salli mutlaq ah meer warboodna ku sallinaysaa ama salaad ku jir ama salaad ha ku jirina yaa meesha ii soo galhaya almuhim kayfiyatu salaati cala nabi nabigaa sharxay asagaana laga qadanhayaa wixii intaa ka soo hadhay waa iska ammaan iyo iska duco wey rabbi salli cala xabiib moxamed iyo howlahaas iyo howlaheenni kayfa tarqa meesha ma taallo وعلى آل محمد aalkiisi كما صلyta saad ugu sلda على آل إبراهيم وbارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما bاركت على إبراهيم في العاalمين ay hadda labadan dambe wataan في العاalمين adduunka intiisa unka caalimiinta waa maasi والlah w ilahay ka soo haay weeye khalaa'iqdoo dhan baa loo jeeda innaka adugu idan nebi ibraahim nin walba sheegto ku maxaabsaday isaga alkiisi nin walba ibraahim waa ambiyada laysku waafaqay ee wax muran ka qaba uusan jirin ilaahay baa ducada ka aqbalay wajcal lii lisaana sidqin fi اlaakhiriin idan yuhuud baa sheegan oo ku maxaabsan ilah rabbi ma kaana ibraahim yahuudiya walaa nasraaniya walaakin kana xaniifa muslima wma kana min almushrikiin ina أwlى الnaasi biibraahim lladiina اtabacuu hada الnabiy idan waxaa waay nin walbaa ku maxaabsaday yuhuuddaa sheegan nasaaradaa sheegan kuwan majuusta dabka caabuda waa ku nafbaxaya kufaaru quraysh baa sheeganaysay oo ibraahim iyo ismaaciil ku sawirtay kacbada tay sawirteen bay dheen waa kuwa ibraahimoo ismaiil rab inuu gowracay jibriilo wankii wada waaka malagtu wankoodo kasii daynaysa oky nabigu faci maka tirtiray yidhi bii keena sawirkii ka masaxay kacbada gudaheeda ayb marka nin walbaa ku maxabsan magac wanaagsan buu ummadda ku dhexleeya marka kamaa baragta calaa ali ibraahima fi lcaalamiin wey uunka gudihiisa khalqigoo dhanba innaka xamiidun majiid adugu waxaa tahay alla mahad badan oo la mahadso uunkiisu mahadiyaan majiidun sharaf badan ayb idan sharaftaada iyo majdigaada iyo xamdigaada caamkana waxaa ka mid a inaad ibraahim iyo aalkiisa iyo maxamed iyo aad ammaantood naxariisato allahuma salli calaa muxammadin cabdika warasuulik ilaahu u naxariiso muxamed ama ammaan cabdika addoonkaadii ahaa wa idaafadu hunaa waa tashriif weeye warasuulika rasuulkaa dirtay ee ummadda u dirtay kamaa wbaarik calaa muxamadin cabdika warasuulika wacalaa ali muxamadin kamaa baarakta calaa ibraahiima waali ibraahim wacalaa ali ibraahim cafwan tii lixaad allahuma salli calaa muxamed wacalaa aswaajihi waduriyatihi xasaskiisa allow jamcu zawjin waduriyati iyo ubadkiisi kamaa sallayta calaa aali ibraahim wbaarik calaa muxamed وعلى أزواaجihi وذuرiyته كmا baaركta على آل إبراهيمa إنka xميid مجيد kii toddobaad allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wbaarik calaa muxamadin wacalaa aali muxamed kana ogu gaban baan u malay mise wax ka gaaban baynu soo mar kana ugu gaaban allahuma salli calaa muxamadi wacalaa ali muxamed wbaarik calaa muxamadi wacalaa ali muxamed kama sallayta wbaarakta calaa ibraahima waaali ibraahima inaka xamiidu majiid kana ugu gaaban baan u malay haddii wax kale la kari waayo kan ha lagu urursado oo qolyaha saliga nabiga wardiye saliga badyaal ee ka warqaba wahaabiyadu saliga lagu dhibaba iyagu fawaa'idu muhima fi salaati calaa nabiyi اlumma si kale kuma dhibanayo kumay badnaan u malayn ayib marmaru inay maalinka jumcada qajac ka siiyaan mooye ama ruux xanuunsan ay ku tufaayaan ma badiyaan saliga hala badiyo nabigana ha lagu saliyo sidaana ha loogu saliyo ha inoo dhammaad awow maxaa tidhi sayidina maya kuma imanin miyaad haysaa intaan hadda arinay sayidina miyaan hayna maya sayidina waa dabakatur sayidina dabakatur marka salliga nabiga la marayo nabigu inuu sayid yahay oo uunka sayidkiisii yahay laga laba ka murmi mayso axaadiis baa ku timid ana sayidu walada aadam walaa fakra sayid alawaliina walaaakhiriin wey laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa salli cibaado nabi maxamed ummadda faray oo inoo meeriyey oo laaxinka inaga saxay oo inoo carabixiya laga hadlaaya haddaad sayidina ku dartaan nabigaad u dhaadaysaanoo wax ka tegay nabiga waad haftaad leedihiin waad sakatiday ha ka tegin hawsha awow iska ilaaliya muxuu raama nafca muxuu ahaa fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqa biriga iyo ixsaanfalka qayb waxaa ka mid ah waalidku idaaha aada la boodo deedna aad meel kala goyso haddana aad gogol saarto maxaad faa'iiday waalidku idaa idaa hay qaadan kuule haddaad tira maya meesha way kugu xuntood la boodoo deedna muruqa aad kala bixiso nin adoo murqo kuusan baad bawdadi iyo mafaadhi sariir fiican baad saartay sariir fiican maxay tartay murqi waad kala goysay waa idin fahanteen baan u malay wa min albiri maa yakuunu cuquuqa buuri imaam shaafici ayib raama nafcan fadara min kayri qasdin inuu waxtar u damcay markaasuu dhibaato geystay asagoon u jeedin wa min albiri samaha iyo baarinimadka waxaa ka mida maa yakuunu idan marka waxaa weeye salliga nebi maxamed baan qurxinaynaa oon wanaajinayna waxaa qayb ah nebi maxamed la tuhmayaa ku jirta isagaa tuhmaysaa waa ushuu hadda ka hadlaya abubakr ibn carabi fiihi istiqsaaru cala اnabiyi fi اtacliim nebi maxamed baad istidraag ku ood ka daba tegaysaan ood leediin maya nabi allow masaa ma fiican inaad samayso bal tan ka warran sayidina maxaad oga tagtay hawlahaas waa maxay ilaahayna wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu he laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih nabiga in laga hor dhaca ma ah in laga debdhacana ma waa in la daba socdo qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii sidaas weeye wa khayru اlhadyi hadyu muxamadin sal اllah alيه wasalam ayib sayidina meelo kale ku daldal salliga ma imanaysaa ha ku darin haddii hawsheenna ay tahayna de waxaa doonta akhi soomaali moogta meel bay kaga dhegtaa meel maad bay leedahay ayib fawaa'idu muhima jamcu faa'ida faa'iidooyin muhiim ah oo ku saabsan fi salaati calaa nabiyi اlumma ku salliga nabiga ummadda lagu salliyo hadal dheer buu sheekhu meesha geliyey marba waxaan is maskaga tagtaan dherarkiisa lagamana tegi karo war akriyayna insha alla ayb alfaa'idatu اluulaa faa'ida koobaad min almalxuudi waxyaabaha la mulaaxaday la milicsaday waxaa ka mid a ah anna akara hadihi اlanwaac noocyahan soo maray badankood oo min siyaqi salaati calayhi siiqooyinka nabiga loogu saliya alfaadda nabiga loogu sal toddoba had uu soo sheegay laysa fiiha kuma jiro dikru nafsi ibraahim laftirkiisoo la sheega kuma waxaan ku jira kama salayta calى aali ibraahim kamaa baarakta calى aali ibraahim intaan baa ku jirta ee ma jirin calىa ibraahim miyayna soo marin kamaa salayta calىa ibraahim wa baarakta calىa ibraahim miyaad soo marteen tay ku jirtay صaxiix lixda horeysa ku jirin marka sheekhuna aar buu ku yidhi kulligeed kuma dhihin sheekhu aar buu ku yidhi kulligeed kuma dhihin badankeed kuma jirin buui dikru ibraahim nafsihi mustaqilan asagoo laga soocay lagana goyay can aalihi ahlkiisa laga reebay wainamaa fiiha badankeed waxaa ku jiray kamaa sallayta calaa aali ibraahim wasabab fii daalika sababkuna waa maxay in badankeed aysan ku jirin aal uusan ku jirin ibraahim keligii baan ujeedaa oo aal la sheegahayay anna aal arajuli ninku aalkiisu iyo qaraabadiisu fi luga alcarabiya luqada carbeed afka carbeed yatanaawalu rajula ruuxa qudhigiisuu soo gelaya kamaa yatanaawalu hayrahu miman yauudu dadka asaga usoo abtirsanhaya usoo nasab sheeganhaya dadka asaga kusoo abtirsan asaga kusoo hoyan abtir ahaan iyo iyo asaguba aal la odhan karaa waa soo maray adkhiluu aala fircawna ashad alcadaab ma fircoon laga reebahaya kow asagaa ka ah kamaa fii qowlihi tacaala sidii ilaahay ku yimid in allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahim ilaahay wuxuu doortay aadam iyo nuux iyo aalkii ibraahim wa aal cimraana cala alcaalamiin iyo cimraan aalkiisibuu adduunyada ka doortay iyo uunka ibraahim kow asagaa ka ah waxaan kalaba asagaa dhalay waxaa nuux iyo aadamba ka ahayn ambiyada badankeed asaga ka farcama wa qowlii tacaala siduu ku yimid ilaa aala luuطin najaynaahum bisaxar reer luud mooyeenoon aroor iyo hiraab hora aan badbaadinay oon cadaabkii ka badbaadinay ilaa aala luutin soo nabiga luudaha kuma jiro caruurtiisii iyo wiilkii asagu mxu islaantiisii mooyeen inta kalen baa laga hadlahaya may asagaa kow ka ah nabi luud baa kow ka ah wa minhu qowluhu tacaala baa ka mid ah allahuma salli calaa aali abi wfa wa minhu qowlu sal ly slm waxaa ka mid a ah qowlka nab sal slm u yidhi allahuma salli allaahuma salli baa ku fiican aniga salli ima qoree sallaa baa ii qoran sallaa baa ii dhigan sallida fiican kitaabkaygu waa liitaa allahuma salli allow ku salli ammaan calaa aali abi awfa abi awfa aalkiisa isagaa kow ka ah abu awfa baa ku jira wakadalika lafdu ahlilbeyt ahlulbeyt iyo aalku waa isku midoo iyaduna waxaa soogo ruuxa qudhigiisa laga farcamayo aalkii nabi maxamed hadii le nabigaa ku jira hadii le ibraahim baa ka ah ka qowlihi tacaala raxmat ullaahi wabarakaatu calaykum ahla albeyt ayib faina ibraahiima daakhilun fiihim ibraahim baa ku jira qudhigiisaa ku jira qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiya wuxu abulcabaas axmed bn cabdilxaliim bn cabdisalaam walihaada jaaa sidaa darteed maadaama lafdu اlaal iyo ahlu beytkaba looga jeedo ruuxa qudhigiisa afka carbeed jaءa fii akar اlalfaadi alfaadda badankeed waxaa ku yimid weedhaha badankood kamaa sallayta calى aali ibraahim wa kamaa baarakta calى aali ibraahim wa jaءa waxaa ku yimid fii bacdiha barhkeedna ibraahim nafs ibraahiimu nafsuhu ibraahim laftirkiisaa ku yimid waa salligii u dambeeyee gaabnaaba ku dhex yimid oo kale laba meelo kala soo marray miya mid saddexaadna ibraahim keligii baa ku yimid kaasa midka midka toddobaad iyo midka waxay ku jirtaa saddexaad iyo labaad ayb oo saliga iyo barakadaba ah, mise hal meel baaragtay soo raacday ah, oo midda middaa saddexaad ah, ah oo ku kaasa maxaa yeeley liannahu huwa alaslu ibraahim baa asalki ah oo aabbihii ah fi salaati salaada iyo wazakaati dahiraanta iyo khayrka ayib wasaa'iru ahli beytihi qaraabadiisa inteeda kalena inamaa yaxsulu dalika lahum tabacan wey waxay ku imanayaan asagay raacsan yihiin ibraahim bay daba taagan yihiin oo ku abtirsanayaan waa laga daba tuurahaya wa jaءa fii bacdiha bacdi riwaayaatna waxaa ku yimid ama bacd اlalfaad dikru haada kan waa ku yimid in la iswada raaciyo wa haada tanbiihan calaa haadayn marna in aalkii la sheego ibraahim lagu hoos ladho iyo mar in gooni muxuu ahay asaga loo sheego aalkuna marka ay ku hoos nimcaysan yihiin aniga hadda kor idinka sheegay wadaad aan qaraabaynu geeriyooday baa yaa uu wardiyi jiray laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah buu wadayaa maantao dhan nicmatullaahi baa la jiray wuu geeriyooday nin wardi badan buu ahaa qolyo wadaadda aya waxay dhaheen sheekhow rasuulka maad raacaysays laa ilaaha ila allah maad ku haysaaye muxamadun rasuullah ku dar hoostay kaga nicmaysan tahay buui wa walbu dhihi jiranimu dhihi jira wa walba hadduu xanuunsado see tahay adeer see tahay waan nicmaysnahay buu kule saaka waan yar nicmaysnahay wuxuu jeeda waan yar xanuunsanahay mm. ma qadaysay waan nicmaystay buu kuleeyahay marka ereyga nicmadu isticmaali jiro u ahayd halhays marka waxaa la yidhi maad maxamadu rasuullahi ku dartay tawxiidka hoostay kaga nicmaysan tahay buu marka waxaa wey haddii ibraahim gooni loo sheegana aalkiiba hoosta kaga nicmaysan haddii aal besan la sheego ibrahim baa hoosta kaga nicmaysa waad fahanteen baan u malay saasuu sheekhu ujeedaa wa jaaءa fii bacdiha dikru haada wa haada tanbiihan calaa haadayni saa darteed baa axaadiis waxaa ku yimid labaduba in la sheego ibraahimna la sheego aalkana la sheego si lagugu baraarujiyo labada goorba midka sheegan mooyeen kii kale inuu hoosta kaga ladhan yahay idaa calimta daalika taas markaad ogaatay faqad ishtahara waxaa caan baxay buhi atasaa'ul la isweydiiyo bayna alculamaai culamada dhexeeda waxaa caan ku noqday ay isweydiiyaan can wajhi atashbiihi isku ekaysiinta wejigeeda iyo jidkeeda laisku ekaysiiyey nebi ibraahim iyo nebiyulaahi moxamed fii qowlihi kamaa sallayta layli iyo kamaa baaragta sida la ogyahay wey ama culammadu u badan yihiin nebi ibraahim iyo nebi maxamed nebiyullaahi moxamed baa fadli badan ambiyadoo dhan buu ka fadli badan yahay khalqigu u fadli badan yahay sida raajixa ah masalada waa ku jira wadaadana ijmac bay soo guuriyaan inuu afdal khalaa'iqi ijmaacan yahay wadaaddaa soo guuriya nimanna khilaaf bay sheegaan si kastaba noqote waxaa weeye sida anaga nala raajixsan waa afdal khalaa'iqi nabi maxamed khalqiga uunka asaga u khayr badan ambiyadana asaga ka fadli badan kulligood fardi fardi haddii la yidhaahdo aabbihii ibraahimna asaga ka fadli badan inkastoo nabiga markii la yidhi aabbaha ibraahim la yidhi nabi alla khayr lbariya tahay yaa khayr albariya lagu yidhi wuxuu daaka ibraahim calayhi salaatu wasalaam khayr lbariya waxaa waye ibraahim aniga ma aha culummadu waxay idhaahdeen nabi maxamed tawaaduc yuu oga jeedaa isagaa isdhuldhigahayo waxaa wey aabbihii buu diidan yahay in laga saramariye xaqiiq ahaan asaga aabbihii ka sarreey aduguba ma jeclid bay dheheen in la yidhaha aabbaha waad ka fiicanta war nagadaa baad leeda aabbahay meela kama gaadha asagaa iga fiicani adoo og weliba aabbaha inaad ka fiicantaho ood ka aqoon badan tahay oo meelo badan aad kaga fiican tahay haddana ma ogeda in carabka lagu dhejiye aabbaha inaad ka fiicantahay warkaa waad fahanteen baan u malayn halkaasaan u qaadna annagu si kastaba noqotee tashbiih wuxuu keenaa asalkiisu nin axadka la raba in ruuxa kale la raaciyo la ekeys ninka axadka wax loo ekaysiinayo ee xaggiisa la aadaya mushabahu bihig ay u yaqaanaan qolyahan carabiyadu ayaa inta badan sarreeya oo wax dheer mushabbaha markaan ku dhahaa zaydun waa kalasadi aw kalbadri aw kalqamari hebel dayax lamid yahay agga quruxda hebel libaax buu la tooyahay xagga geesinimada haddaan ku dhaho libaax iyo hebelkiibaa geesiso libaaxaa dhiiran gabadha aad iska dhex aragtee tiri dayaxay la mid tahay cad dayaxa cad aydna balay qabtaa laakiin dayaxa ka cad way fahanteen baan u malay hadiyo koor mushabbaha iyo mushabbahu bihigu waxaa sarreeya fi اlusluub mushabahu bihigaa sareeya ilaa fi masalati waaxida cinda albalaqiyiin atashbiih almaqluub waa aniga soo sheegay tashbiihu hadduu maqluub yahay marka waxaad dhihi dayixu waxaad moodaa inuuba saynabi u egyahay waad wareegsid dayax dayixu markaad fiiriso quruxiisa waxaad moodaa saynab buuba matalaaba hadda yaa mushabah noqday dayaxi <laughs> mushabahu bihi aad ka dhigtay saynab baad ka dhigtay kaa tashbiih maqluubaa loo yaqaanaa tashbiih <laughs> dabagedisan idan midka asaga ah sunnada nebi maxamed ku yimaadaa iyo kitaabka qur-aanka atashbiih almaqluub ikhtalafa fiihi albalaaqiyuun culamo badanoo muxaqiinta balaaqiyiinta waxay leeyihiin tashbiih almaqluub kuma yimaado fii kitaab illah walaa fii sunnati muxamed maxaa yeelay tashbiiha maqluubka waxaa isticmaala dadka intay wax buunbuuniyaan shayga xadkiisa dhaafiya ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax ma bumbuuniyo xadkiisa ma dhaafiyo shay walba wuxuu dhigaa meeshuu lahaa wa kadalika alxabiibu alkariim nabiguna asna bumbuunin iyo shay xadkiisa la dhaafiyo ma yaqaanee shay walba wuxuu dhigaa meeshuu munaasabka ku ahaa laakiin shuucarada iyo nimanka xooguu iswaale ee iska hadle ee ku hadle iyo dadkaasaa waxay isku dayaan shaygay jecel yihiin ama ammaan hayaan ama ay bumbuuninha inay la dhaafaan taraarka oo meel fog ku kala tagaan waad fahanteen baan u malay inamaa yaji atashbiih اlmaqluub fii lisaan اludaba wالshucaraa laa fi kitaab اllaahi wa sunati muxamed اlmaxfuuda wadaadda halka odhanay warkooda war tiran ma aha hadda aniga baxdiga balaaqi ima khuseeye waxaa weeye haddaba hadday sidaa too nabiy llaahi moxamed uu ka fadli badan yahay ibraahim iyo aalkiisaba maxaa nabiga loo yidhi allow nabiga ku salli oo barakee saad u barakaysood oogu salliday nabiy llaahi ibraahim iyo aalkiisi oo hawshu ay noqotay nabigu inuu hooseeyo ibraahimna uu sareeyo لأن المqرر sida sugan ee la og yahay buu i في الكتب العرaبية أن المشhaبهa duنa المشhaبه bه loo okeysiiyuhu wuu ka sareeyaa midka la rabo in lala simo ayb والواaqiع hunaa sida meeshan taala markaan saliga marayna cagsuhu waa bedelkiisa oo waa sisaa ka duwan oo نabiy لlahi ibrahim iyo محamed عalaيه الصلاaةu وaسلاaم waxaa sareeya suubanaha محamedaa sareeya id ana muxamada salى اllahu alيه waslm afضalu min ibraahim ibrahim asaga ka fadli badan wa qadiyatu kownihi afdala fadli badnaanshuu nabigu ka fadli badanya ibraahimna waxaa weeye an takuuna الsalaaةu اlmaطluba salliga nabiga loo raadinayo inuu noqdo weeye afdala mid ka fadli badan min kuli salaatin salli walbo xasalad hirgashay aw taxsu ama inoo hirgelaysa oo nabiga u hirgelaysa salli wabii salaad walboo nabiga loo dalbayo ama u hirgelaysa waa inay ka fadli badnad ka ficnaato salliga iyo salaadda u hirgelihaya nabiyulahi ibraahim iyo aalkiisi haddii laakiin kama tashbiihu xarafkan tashbiihan meesha la xutusaya qadiyadda inay cagsi tahay cagsina ma aha haddaba wadaadow laga jawaabo uri wa ajaaba alculamaau culamadu waxay kaga jawaab can daalika biajwibatin kaiira jawaabo fara badan taraha aad ku arki doonto fi fatx ilbaari lxaafid bn xajar واljلاء جلاء الأفهاam في الصلاة عalى khayر الأنام للإmام بن qayim وqad balغad waxay gaadhay waa laba kitaab magacyoodu sheeku soo gaabinaya جلاء الأفهاam waxaa sl iبن qayim fatxiga fatxulbaariga xaafid بن xajar wey وqad balغad waxay gaadhay marka la marhaya nabi llahi mxamed salligiisa iyo ammaantiisa iyo xaqiisa hala difaaco a'immada wahaabyada kaga fiican suufiye iyo qaadiri iyo kulligood iyo ashaaciri maturidiyo kitaabka ugu fiican ee xaqa nebi maxamed lagu difaacay ilaa aminka laga maar ibnu taymiya qoray laa yuujad lahu nadiirun fi اlkutub اlislaamiya iطlaaqan itafaqa calayhi اlmuwaafiqu wاlmukhaalif xataa taqiduuna subki oo wadaadka ugu daraa ibnu taymiya raddigiisa iyo muxuu ahaaye wax ka sheegiisa ahaa yaa wuxuu salimay kitab lama inaan laga qorin xaqa nebi maxamed sal ly slam laa yuujad kulligood wixii ka dambe ka soo xantaystaan nin soo ikhtisaariya nin wax ka soo xadoon sheegin nin muxuu ahaayey intiisi intuu isku eh, isku celceliyo oo isku carirooga xoogow meesha kala dhexbaxa beerta marna si fiican baa loo falaa marna waa laisku waa laisku qariyaa inaatan yaanba xaggaa ka soo dhufo ka soo dhufo dhul dhan baad ku qarinaysaa carradii oodan falin waa baan u malay niman sida kitaabka marka salliga laan marahayana kitaabka ugu qiim badan waagi dambana shaaficiya ka dabagaleen ibnu qayim baa iska leh abadan jalaa afham fi salaati calaa khayr lam ibn qayim baa iska leh toddoba boqoloo safxo wey kitaab ka fiican lama qorin waagi dambe waa soo ordayona ibn xajar haytami baa mid qoray adurunadid fi salaati calaa saaxib almaqaami almaxmuud sakhawi baa isaguna soo guculeeyo wuxuu qoray muxuu alqowl albadiic fi salaati cala alxabiib ashafiic gadaal bay ka soo celiyeen waa sambus laga adimay sambus laga adimay wey marka inaad ku maxaabsataan nabigaa idinka jecel lahay waa sheeke berley wahaabiyaa nabigeena ka jecel leannahu waxay idinkaga dhowdahay in nabiga la raaco sunnadiisa la akhriyo la dabagalo oo bay idinkaga dhowdahay ayib laakiin idinku waxa salli oo la wareeyo tusbax la wareejo oon macno lahayn oo weliba riyey istus ah tusbax maad guri la fadhiisati ee arka halle arka wey nin salliyo oo bale ka dhacday oo nabiga ka agdhow baan ahay waxba kama jiraan waxaas shayga cibaadada in la asturo ku fiican yahay ilaahay adaa isla oge maad qarsatid maxaa adaga naga tus qashqash shaha kama cabbi kartid waad fiirin waad nixi barkoodda way tuslaynhayaa tus tus tus waxaad dhihi wad macaamish waxaa soo galay waxaaso dhan waxaa weeye waa dhib weeye barwaaba haddii la ogolaadaba laftirkiisa wadaadda waxay leeyihin wuxuu ka soo jeedaa siikha buudiyaha laga soo qaatay leeyihiin kiniisadaha waaweyn ee ku yaalla jaynaha iyo qolyahan bariga asia buudyaha iyo siikha iyo hunduuska iyo tusbaxya ayagaa laga soo gaadhay subaxa noocaan ayagaa iskale saa darteed saddex qaybood bay u sameeyaanoo u sameeyaan saddexdaa qaybood marka saa loo qabto wuxuu noqonayaa mucatab saddex geesa muala aluuf buu noqonayaa qolyahan halkaasayba ka weerareen ayib in saa loogu sii xadgudbaano ma aaminsani subax waa la yeelan kara laakiin guryaha la dhigto waa la samaysan kara laakiin guryaha la fadhiya sariirta qomaalkeed iska suro oo habeenkii haddaad keligaa tahay oo faraha ka yardaasho ku yaro wad farahaasa ka fiican fainahuna mustanaqaat mas-uulaat ayaga ka fiican laakiin haddaad adugu farahaba aad ku fahmaysanaynin oo geedkan madow ee mxuuha dhuuxa laga qoray ama caaggan hindigu kuusoo samey aad ku fahmaysanayso sirita qoomaalkeed ee meelaha iyo boorsa iskaga rido waxba ha la quslayni sidii sagaaro muxuu ahaay wax aragtay ayb waqad balaqad waxay gaadhay jawaabooyinkaas laga baxshay arrinkaasi waxay gaadhay naxwa casharata aqwaal naxwa casharata aqwaal toban qowl ay toban jawaabood bay gaadhay jawaabaha laga bixiyo wey bacduhaa barkeed ashaddu waa ka daran yahay ضacفa min bacضi jawaabooyinka kale quruxsan kale xoog badan jawaabaha qaarkood baa bar kale ka liito wey ilaa qowla waaxida hal qowl baa ka asaxaya oo ka fiican fainahu jawaabakaas laga bixiya qawiyan waa xoog badan waاstaxsanahu waxaana u bogay shaykhu اiسlam ibnu taymiya wbnu qayim wahuwa qowl man qaal waana culummada ku jawaabay yidhi tashbiihu waxaa weeye waxaa nebi maxamed mushabbah looga dhigay ibraahim iyo aalkiisana mushabahu bihii looga dhigay waxa anna aala ibraahim ibraahim qaraabadiisa iyo aalkiisa waxaa ku jira iyo awlaaddiisa fiihim اlambiyaa ambiya ku jira oo isxaaqw ka yahay oo ismaaciilkow ka yahay yacquub ambiya halkaa ka arcamaysa ambiyaa bani israiil o dhan baa meeshu soo galaadi carakawaaga ahaa ana al ibraahim fiihim اlambiya waa ku jir nabi mamed lakin nabi lagama abuurin nabi maxamed waa garadambayskii ambiyada iyo rususha nabi asaga ka farcamay oo ubadkiisa a ma jiro laakiin ibraahim waa abulambiya ayb aladiina ambiyadaasoo laysa fii ali muxammadin miluhum ali muxamed ayagoo kale kuma jiro laysa fii ali muxamedin milahum ayagoo kale kuma jiro ayib marka cabaas iyo muxuu ahaay xasan iyo xuseen iyo baa meesha imanhaya xamse iyo imanhaya iyo cali iyo idan ma ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo ambiyadii reer israa'iil oo ka yahay ii sheegee nabiyulaahi yuusuf ilaa aakhiri nabiyulaahi muusa haaruun kaxee kulligood waa maay soo ambiya bani israaiil ma aha ciise yuu yahay bani israaiil ma aha waa farci ibraahim ambiyadaasaa meesha soo fadhiisanaysa marka markaa la isriixo inagu nabigeennu baa nabiyada nin walba ka awood badan mooyee marka aalka lagu xisaabtamo casar baa nalaga dhaqaaqahayaa xisaabtu marka halkaasay ka socotaa wey faidaa uliba linabiy nabiga haddii loo dalbo waliaali aalkiisa min asalaati salaada calayhi nabiga lagu saliyo milu maa liibraahim wixii ibraahim u wa aalihi wa fiihim اlambiya ibraahim oo marka iyo aalkiisa ambiyada ku jire xasala waxaa u hirgeli liaali muxamadin min dalika salaada iyo saliga xaggiisa maa yaliiqu bihim wax u cunaba nebi maxamed iyo aalkiiso aan nuqsaan ku keenayna weliba kor darajadooda kor u qaadahaya idan muhiimad waa maxay dadka la daalacsiinhaya meeshan kor loo qaadahayo waa aalka nebi maxamed wey dadka mushabbaha xaqiiqiga ah waxaa weeye aalka nebi maxamed mushababihiga xaqiiqigana waxaa weeye waa ibraahim iyo aalkiisi marka loo fiiriyo aalka nebi maxamed waxaa laisku shabahay aalka nebi maxamed iyo ibraahim iyo aalkiisii wada socda saa markay tahay ibraahim iyo aalkiisu waa mushabahu bihi xaqiiqi ah wey nabi maxamed aalkiisina waa mushabax xaqiiqi ah laakiin marka laisku qabto laba dhinaca iyo laba dhinac marka iyada ah hawshu ishaalka ay culamadu tilmaameen baa imanaya ayib macnahana waad fahantiin baan u malay fainahum aalka nabi maxamed laa yabluquuna ma gaarhayaan maraatib alambiya darajooyinka ambiyada wa tabqa waxaana markaa hadhi oo dheeraad noqon aziyaadaة اlatii lilambiya ziyaadadii ambiyadu ay dheereen aalka nabi maxamed baa meesha ku soo haraysa wa fiihim waxaana ku jira ibraahim iyo aalkiisa ibraahiimun ibraahim baa ku jire limuxamadin bay usoo haraysaa nabi maxamed bay usoo dheeraadkaasuu helahayaawo asagii aalkiisa wada socda fayaxsulu lahu waxaa u xasilay nabi maxamed min almasiyati xusida goonida ah waa martaba iyo fadiila iyo khasiiso wey fayaxsulu lahu nabigu waxaa u xasilaya min almasiyati maa laa yaxsulu ligayrihi waxaan u xasilaynin nabi maxamed ayrkii weeye ayrkii weeye marka ibraahim iyo ay isku aadaan maalan ay isku aadaan ii sheege nabiylahi maxamed aan isku aadinno wax yarna xataa haba dheeraadee ilan culummadu muranka haba qabaan nebi maxamed waxaa ku xiga ibraahim xagga fadliga nebi maxamed fadliga waxaa ku xiga ibraahim asaga ibraahim baa la tartansiiyaa kadibna muusa xiga nebiyulaahi ciisa xiga nuux baa u dambe wadaada wadaadana way cagsiyaan oo waxay dhahan waa maxamed ibraahim nuux kadibna muuse iyo ciisa si kastaba noqote waxaa wey meesha dheeraad baa ku jira dheeraad zaa'ida ku jiro nebi maxamed markaasi uusan nuqsaan uusan ku helina masiye iyo mudnaan dheeraada u soo baxaysa qaala bnuاlqayim wuxuu yidhi wa haada axsanu min kuli ma taqadama wujuuda aan soo sheegnay kana ugu fiican idan waa maxay khulaasadu waa tashbiihu اlmajmuuci biاlmajmuuc laa tashbiihu اlafraadi biاlafraad majmuuc baa majmuuc lagu shabahay iyadoon gooni loo fiirinayn nabiga aan gooni loo fiirinayn nebi maxamed iyo aalkiisa alla ku salli oo barakee siaad ibraahim iyo aalkiisa u barakaysood ugu salliday labada beelood baa la isu fiiriye un haddii nabiga gooni isha loogu mutaxo nebi maxamed cid u dhigmata ma jirto wey ayib haddii labada aal lasu fiiriyena labada aal isuma dhowo aalo ibraahim baa ka awood badan aalo muxamed marka labada kooxood isku kami ayib idan waa waxay dhihi jireen wadaaduhu yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaalan maa laa yahbutu istiqlaalan ayib whada axsanu min kuli ma taqadama waaxsanu min waxaa kana wanaagsan an yuqaala in la yidhahdo muxamadu sal ly slm huwa min aali ibraahimba tanaaba ka sii fiican buu tan waxay keenaysaa wejka labaad nabi maxamed laba goor baa lagu saliyay oo laba goor baa la barakeeyey marka aan lahayn allow nabi maxamed barakey oo ku salli saad u barakaysa aalkii ibraahim uguna salliday aalkii ibrahim nabi maxamed baa ku jira horta nabi maxamed waa faracii soo ma aha ismaaciil ismaaciil layuu yahay waa ina ibraahim markaan ibraahim ku salinayno een barako ilaahay u weydiinayno waxaa ka mid a ah aalkiisa nabi ibraahim nabi maxamed baa ka mid sal slam nabigu marna waa hoostuu kaga nicmaysan yahay ibraahim marna gooni buu u sheegan yahay waa ay fahanteen baan u malayn mar waxaa le allahuma salli calaa muxamadin waaali muxamed waa baarig calaa muxamed waa sheegan yahay marna aalka ibraahim salligooda iyo barakadooda ku hoos marka labadaa maslax in la jamciyo ayaaba kan dambaa ka fiican kii hore wejiga dambaa ka fiican sidaasuu ibnu qayim u yidhi asaga ka fiican muxamadu sal ly slm huwa min aali ibraahima ibraahim aalkiisuba ka tirsan yahay bal huwa waxaa weeye muxamed khayru aali ibraahim ibraahim aalkiisii axadka u khayr badnaa weye ambiyada laga abuuray ibraahim nabigu u fadli badnaa weye ayb marka nebi maxamed asagaaba marna tiran haya marna lagu tirahaya waa dhammaatay hawsha d maya hadalka ibn qayim baa socda وأxsن minhu an yuqaala muxamadu sal ly slm huwa min ali ibraahim inuu abwaab batay ma filhayo inuu hadalka ibn qayim yahan filhaya qaal ibn qayim so kuma dhigno aniga aaila i oran nuqto ima qoran aaila i qoran haddii faaila la qoro hadalku wuu socdaa haddii full stop miyaan kugu sheegaa nuqta full stop marka la qoro hadalku go'aa hakad baa ii qoran hakad tiisaa la dhihi jiray mhm qowlka hore ibnuqayim mogta awjuuh buu sheegay hal wej ma sheegay kitaabka inaad fiirsaa fiican jalaalu afaamka awjuuh badan buu sheegay awjuuhda uu sheegay ibnuqayim ee lagaga jawaabay ishkaalka ayuu kala rajaxay ibnuqayim ibnuqayim baa kala rajaxahay mhm bal huwa sal ly slam khayru aali ibraahim aali ibraahim asagaa ugu khayr badan kamaa rawaa cali bnu طalxata can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu fii qowlihi tacaala ina allaha اstafaa aadama wanuuxan waaala ibraahiima waaala cimraana cala alcaalamiin qala bnu cabaas wuxuu ihi muxamadu min aali ibraahim muxamed wuxuu ka tirsan yahay aalka ibraahim saxiix ayib marka la leeyahay in allaha astafaa aadama wanuuxan waaala ibraahim buu ku jiraa nabigu aali ibraahim ubadkiisi weeye duriyadii weeye wa haadaa nas marar badan buu nabigu daaka abi ibraahim daaka abi ibraahim ayb wakii nabig uri sal slam waxaan ahay bishaaratu akhi ciisa bnu maryam wa dacwatu abi ibraahim nabigu marka abi ibnu ibraahim iyo marar badan buu ku caddeeyey carabna muran ba kama qabato middaa ayada xataa yuhuuddaan muran ka qabin inuu nabi ismaaciil uu ibraahim maxamed dhalay maxamedna ibraahim galo muran kama qabaan ilma adeer baa tihiin markaas ismaaciiliyada iyo israa'iiliyiintu waa ilma adeer haadaa nasun weeye nas cad inuu ka mid yahay oo ibnu cabaas baa tansiisiye weeye in nabi maxamed aali ibraahim uu ka tirsan yahay idaa dakala hayruhu min alambiyaai aladiina hum min duriyati ibraahim fii aalihi fadkhuluu rasuulilahi wlaa aiix idaa dakala hayruhu hayrkii hadday guda galeen min alambiyaai ambiyada kale ah aladiina hum min duriyati ibraahim oo ambiyadaasoo ah nabi ibraahim warasadiisii maay gudagaleen fii aalihi aali ibrahim haday gudagaleen fadkhulu rasuulilah rasuulka ilaahay gelidiisa uu galogalo gudagalo fii aali ibraahim iyo awlaa ka mudan oo ka cad fayakuunu qowluna wuxuu noqonaa weedhanu aan idhi kamaa sallayta calaa ibraahiima wuxuu noqon lafdigaas mutanaawila mid xambaartay lisalaati calayhi nabigoo lagu saliyey yuu xambaaranhayaa wa calaa saa'iri اnabiyiina ambiyada intooda kale lagu saliyey oo min duriyati ibraahiima ibrahim dhawara sidiisa kale asaga waa soo gudagaleen intaa marka nabiga si guud loogu saliyey si duduuban oo uu ambiyada la socdo ambiyada ibraahim ka farcantay buu nabigu mar la safanya oo la socda marna gooni baa loo mutaxay idan laba goor baa la sheegay wey ayb idan laba goor sheega in la sheego marna cumuum lagu dhex sheego marna gooni loo mutaxo dadka inuu wax dheer yahay tustaa waa meeshii loola jira min baabi caطfi اlkhaas calى in اladiina aamanuu wacamiluu saalixaati haddii la yidhaahdo camalka saalixa laba goor buu sheegay sheegayn ahluxadii in اladiina aamanuu uu gudagalay wacamiluu saalixaati haddana gooni baa loo sheegay in marka hore hadal guud lagu dhex gasho goonina lagula soo baxo haddana war xertan oo dhan salaan oo cabdinuurna salaan macnaheedu waa maxay cabdinuur raggax buu dheer yahay wey waxaan gooni ugu xusay ama dadkan ka jeclahay ama wax inuu yar taban hayaan dareensana marka markuu guudna markuu guudna xertaan gudageliyey haddana gooni baan oola baxay nabigu marna ibraahim ubadkiisi baa lao la fangeliyey marna gooni baa loo sheegay wey laba goor buu suban xusan yahay kana fiican marka saasuu ujeedaa uma intaa kadib qad amar allahu tacaala baa rabbi baana faray an nusalliya calayhi inaan asaga ku salino wacalaa aalihi alkiisa khusuusan si gooni ah bqadri maa salaynaa sidaa qadarkaan ogu salino oo kale alayhi calى rasuul maca saa'iri aali ibraahima cumuuman si guud ayb wa huwa fiihim asagoo aalka ibraahim ku jiraba wayaxsul waxaana u hirgeli liaalihi aalka nebi maxamed een ambiyada ahayn min daalika salaada iyo salliga maa yaliiqu bihim wixii cunamay ka qaadan weeye badankeedna suubanaha qaadan wey waxa loo jeedo maa yaliiqu waa ixtiraaz nabi maxamed iyo aalkiisu salligaa iyo salaaddaa waxay oga cunabeen rabbi u gartay qadan laakiin salligii ambiyadaa badan la siiyey badankii nabigan u shubaynaa weeye siuu dheeraadka u helo wayabqa albaaqi kulluhu lahu lirasul sl wixii soo harna kulligii nabigaa qadanaya qaala wuxuu ihi ibnulqayim weeye walaa rayba shaki ma laha ana salaata alxaasilata salliga u hirgalay liaali ibraahim warasuuli illaah warasuulullaahi macahum cafwan rasuulka ilahi inuu la socdo ayaa akmalu ka dhammaystiran min asalaati alxaasilati lahu salaada u xasishay nabiga duunahum duuna aali ibraahim saxiix wey saxiix weeye fayuطlabu lahu nabigu waxaa loo dalbi min asalaati hada اlamr alcadiim aladi huwa afضal mima liibraahima qaطcan ayib fayuطlabu lahu min asalaa saliga waxaa looga dalbi weeye hada alamr alcadiim amarkan weyn baa loo raadinoo fadli dheeraada inuu helo oo saligii iyo barakadii ambiyadii ibraahim ka farcantay iyo asaguba ah alladii kaasoo huwa afdal ka fadli mima liibraahiima qaci ibraahim keligii wuxuu lahaa ah ka fadli badan ibraahim wuxuu gooni u helay wax ka fadli buu nabigu helhaya ayib wayadharu xiinaidin waxaa markaa muuqanaysa faa'idatu tashbiihi tashbiiha faa'iidadiisii iyo wajaryuhu ku socodku tashbiih ku socda calaa aslihi asalkiisaoo ahaa an yakuuna almushabahu anqasa min almushabahi bihi ah wejigiibu ku socdaa wey qaacidatu tashbiih waa an yakuuna almushabahu bihi anqasa min almushabahi bihi ayib ila fi tashbiih اlmaqluuq wa ana almaluuba lahu waxaa nabiga loo raadinayo min asalaati beeda lafdi salaada ah ama salliga ah, lafdiga loogu salinay ayaa acdamu ka min almalubi lahu biayrihi min almalubi lahu biayri bihada lafdi lafdigan waxaan ka ahayn saliga nabiga loogu raadinayo ayaa ka fiican weeye ayaa ka liita wixii lafdiga loogu raadinayo lafdigan baa fadli badan in nabiga loogu saliyo fadli iyo salaada loogu raadiyo waxaana liita oo naaqisa alfaada kaleen saligan ahayn ama qaabkan aan ahayn lafdigan aad ka cararteed qoonsatay yaa ka qiimo badan lafdi walbo nabiga loogu saliyo saasuu sheekh ujeeda fa inahu idaa kaana lmalubu biducaa hadduu noqdayba waxaa nabiga ducada loogu raadinaya inamaa huwa malu mushabahi bihi ay milu mushabahi bihi ama malu mushabahi bihi walahu awfaru nasiibin minhu saara lahu min almushabahi اlmaطluubi akar mima libraahiima wagayrihi aiix axiix ayib markaandha ilah nebi maxamed ku saliya aalkiisa oo barakee nebi maxamed iyo aalkiisi saad u barakaysay nebi ibraahim iyo aalkiisii barakada ibraahim iyo aalkiisu ay heleen cadad ahaan marka la fiiriyo iyo ambiye ahaan marka la eego tan xagga ibraahim baa badan idan shubiha almajmuucu bilmajmuuc mushabahu bihiga majmuuca xagga ibraahim iyo aalkiisana ka xoog badan kana badan midka majmuuca xagga nebi maxamed iyo aalkiisa jira wa ana almaluuba lahu midka loo raadinayo cafwan fainahu ida kaana almaluubu biducaai waxaa lagu raadinaya ducada nabi maxamed ila ducada hadda salliga allahuma baarigi allahuma salli soo duca ma aha innamaa waxaa weeye mahalu bihi dadkii wax lagu shabahay oo kale koodi inuu helo ibraahim iyo aalkiisi ah almushabahu bihim waa ibraahim iyo aalkiisi walahu nabi maxamed markaa u awfaru nasiibin dheef midda u minhum min almushabahi bihi saara lahum min almushabahi nabi maxamed waxaa u anayaa almaluub la doonahaya salliga nabiga loo raadinaya waxaa u ahaanaya akar wax ka badan mima liibraahima ibraahim wuxuu helay iyo waayrihi ibraahim ayrkiio aalkiisa aba laba gooroba labaduba nabigu wuuu helayaa wey labada dhinacba wuxuu ka helayaa salaadda iyo salliga ugu badnaa wandaafa waxaa ku biray ilaa dalika arrinkaas mima lahu min almushabahi bi min alxisati alatii lam taxsul liayrihi ayib marka la yidhaahdo nebi maxamed ali ibraahim buu ka tirsan yahay ishkaalka meesha weli ku jireen aan laga leexanay waxaa weeye een laga jawaabaynin nebi maxamed soo ali ibraahim kama tirsano nebi maxamed aalkiisuba ali ibraahim bay ka tirsan yihiin aniga ishkaalka weli waa qaa'im agtayda haddaan dhahno markii hore la sheegay waa axsanu midaan ka hadlaya markii hore le allahuma salli calaa ibraahiima wacalaa ali ibraahim wabaarik calaa ibraahim wacala ali ibraahim aalu ibraahim waxaa ku yii nabi maxamed baa galay soo maaha cabaas iyo cali iyo faatima iyo xasan iyo xuseenna waa galayaan soo isku abtir maaha waa isku abtir waa ku wada jiraan ya abtir baaban ka hadlay awow see wey adugu reer bani hashim o dhan baan ka hadlahaya carabta ismaaciiliya o dhan baa soo gelaysa inagu ma soo gelaynaa inagu ma carab ismaaciiliya nahay war cadaaday wey nin walba wuxuu sheegtaa anuu kuguma haysto nin walba wuxuu sheegta waa u daynhayaa ayib haddii laakiin waa in caddayn la keeno waa in caddayn la keeno laakiin wadaad sheexulahi la odhan jiray allahu naxariistee reeqa laafa ah baa qolyihii reeqa laafee ama reer goleedka ahaa ayaa wuxuu yidhi waxaana quraysh baan ahay buu idhi qraysh baan ahay bu markaas my waxaa tahay mawaalidoodiiba tahay adugu mawlaahum baa tahay mawlaahum qurayshaad ma noqon kartide mawlaahum soomaali hadda dadkan anagu reer bani haashim baan nahay waa war waa war culus weeye laakiin waa la sheegi jiray waa la sheegi jiray wadaadda aan soo gaadhay oo kutubta ugu qoran yihiin waan arki jiray abtirkooda say u wadaan caqiil ka shubax caqiil ibn abi aalib baana dhala yidhaahda dhib ma laha marka taas waa ishkaalkaa qaa'im weeye oo aali ibraahim hadduu nabigu gudagalay si guud aalkii nebi mxamed waa gudagalay idan haddii la yidha salli calaa muxamadin gooli loo sheegayna waa aali maxamedinna gooni buu u sheegan maxamed iyo aalkiisu ma kala harahayaan haddii gooni loo xusa iyo haddii aalkii ibraahim la fangeliyeyba ee muhiimaddu waxaa weeye labadan daa'ifo marka la fiiriyo dhankanay ambiyada ku badan tahay intaan baa khulaaso ah dhankanay ambiyadu ku badan tahay marka cadadka iyo cadadka ummadda abtirka ibraahim ilaa nebi maxamed aad buu u dheeryahay warasada ka farcantay ibraahim baana ka badan warasada nabiga ka farcantay aakhiru saacuba nabigu soo baxay adduunkuna mar dhowbaba la rogaaya markuusaa nabigu inoo sheegay adduunka xog buu u badan yahay marka cadadka iyo tirada iyo ambiyada markala tiro iyo tayaba aggaa loo badan yahay marka laisu fiiriyo majmuuc iyo majmuuc col isu gibi la weyn weeye laakiin ma nabiga geligii gooni loo mutuxo ayuu ka fadli badan yahay mid walba gooni ahaantiisa shialka marka welibaa qawe wandaafa waxaa ku biirahaya fadligaa hore ilaa dalika arrinka waxaa ku biirahaya mimaa lahu wixii nabigu u ahaaday meel mushabahi bihi mushabahi bihiga uu ka helo ibraahim aalkiisa uu ka helay oo meel xisati dheefti ah iyo qorigii allatii taasoo lam taxsul aan u hirgelin ligayrihi nabi maxamed hayrkii aan u hirgelinoo aalki ah nabi maxamed hayrkii way u hirgeshay aniga saan u arko maxaa yeele aalka nabi maxamed aalki ibrahim ba ka tirsan yihi ayb fadahara waxaa ku muuqda bi midkan kada min fadlihi fadliga nabi maxamed dheeraadkiisi iyo washarifi shariftiisi calaa wa calaa kulli min aalihi uu ka fadli badan yahay baa muuqatay wey ayib fadahara waxaa ku muuqda min fadlihi wa sharafihi fadligiisi dheeraadkiisi mxuu aha sharaftiisi calaa ibraahim wa calaa kulli min aalihi alى kuli mid walbo min aali ali ibrahima wa fiihim aalka waxaa ku jira annabiyuun maabaa u hirgelay huwa laa'iqu bihi nabiga u cunama oo qabta wa saarat haadihi salaatu salaadan waxay noqdee daalata mid kutusaysa calaa hada tafdiil fadilidan iyo dheeraysiinta nabiga wa loo dheeraysiiye ummadda inteeda kale wa dheeryahay iyo ambiyadaba ayb alaa hada tafdiil wa taabicatun lahu wa saarat hadihi salaatu daalata calaa hada tafdiil wa taabicatan lah nabigayna raacaysaa wey isagay raacaysaa isagay raacsan tahay marka aan nabiga la sheegi lahayn aalkiisa lamama sheegeen wey aalku asagay marka daba raa salaada aalkana aalkeeda nabiga daba socota wahiya min muujibaatihi wa muqtada ayaatihi fasallaa calayhi اllahu wasalam wahiya min muujibaatihi wuxuu nabigu asagu keensaday wey wa muqtadayaatihi muqtadi iyo muujib waa isku mid muujab iyo muqtadana waa isku mid haddaad muujab dhahdo waxyaabihii loo waajibiyey weeye ama uu mxuu ahaaye loo keenay ee loo soo jiiday muqtadi iyo muujibna waa ism faacil muqtada iyo muujabna waa ism mafcuul ahaan wey intaan bay kala duwan yihiin ayb waa muair iyo muaar wax kale ooma dhexeeya sabab iyo musabab oo un kale wey wahiya min muujibaatihi wuxuu nabigu waajibsanhay w salaada iyo saligaas wa muqtadayaati uu keensanayay fasala اllaahu calayhi allaha ammaano wacalى aalihi wasalama tasliima kaiira wajazaahu اllaahu cana wajazaahu allah naga abaalmarya cana xagga yaga afdala maa jazaa nabiyan wuxuu eh, intuu nabi ka eh, abaalmariyey can ummaddiisii wuxuu leeyahay nabigu abaal buu dheeraad eh wixii u badnaa u fadli badnaa u wanaagsanaa ee ilaahay nabi ummaddii uu kaga abaalmariyo ilaahay nabi maxamed hanagaga abaalmariy haddaan ummaddiisi nahay wajazaahu allahu cana afdala maa jazaa nabiyan can ummati allahuma salli calaa muxamadi wcala ali muxamed kamaa sallayta calaa ali ibraahim inaka xamiidu majiid wbaarik calaa muxamadi wcala ali muxamed kamaa baarakta calaa ali ibraahima inaka xamiidu majiid alfaa'ida aaniya faa'iidada labaad wayara alqaari alkariim akhriyaha wanaagsani wuxuu arkahayaa anna haadihi siyaq siiqooyinkan alfaada aynu soo maray cala ikhtilaafi anwaaciha ayadooy kala duwan tahay weedhaheedu fiihaa kulluhaa waxaa ku jira alsalaatu calaa aali nabiy nabi maxamed aalkiisa in lagu saliyo wa aswaajihi wa duriyati maca iyo xaasaskiisi iyo ubadkiisii oo nabiga la jira falidaalika saa darteed maadaama salligaas aalka nabiga iyo aswaajtiisa iyo duriyadiisa aan laga reebin falaysa min asunnati sunnada nebi maxamed kama tirsano walaa yakuunu noqon may ninka musalligaana munafidan mid oofiyey oo fuliyey lilamri الnabawiyi amarkii nebi maxamed manduul noqon maayo iqtasara calىa qowlihi walaa yakuunu munafidan man bay iskugu xidhan tahay yakuunu markaasi isamkeeda ama faacilkeeda calىa qowleyn cinda nuxaad mantaa dambe wey walaa yakuunu noqon maayo man iqtasara calaa qowlihi ruuxii ku gaabsaday calaa qowli allahuma salli calaa muxamed ninka ku gaabsada noqon maayo munafidan mid fuliyey lilamri nabowiyi amarka nabi maxamed faxasb yani intaa biso ku gaabsaday bal laabudda waxaa lagaa maarmaan ah min alityaani inuu la yimaado ruuxa musalliga ah biixdaa hadihi siyaq alfaada mid ka mid a kaamilata iyadoo dhammaystiran kamaa jaaءat canhu sida nabiga oga timid sal اla alay waslm laa farqa kala qaad ma jiro fii daalika arrinkaas salliga nebi maxamed la kala qaadi maayo markaad ku salin aalkiisii asagaba bayna tashahud اlأwal atixiyaadka koobaad iyo wاlaakhiri ka dambe waa inaga soo maray nabi maxamed in lagu saliyo tashahudka koobaad ma soo aroorin axaadiistana kuma imanin ayib annaga shaaficiyana waajib kama dhigayno asalaatu cala alaal wa cala اnabiyi fi tashahud اlawal waajib kama dhigno sidaa darteed ducada iyo saliguba atixiyaadka dambey raacayaan xadiidkii abi hurera waxaa ku yimid fii صaxiixi muslim idaa faraqa axadukum min الtashahud اlakhiiri waa ibnu qayim shalay ku soo lahaa ninkii salliga iyo tashahudka iyo ducada meeshaa geliya wuxuu ku dhegay cumuumaad uusan ka fiirsanin wixii khasisi lahaa iyo ilaaqaad uusan ka fiirsanin adilada qaydi lahayd xadiidka abi hurera fi saxi muslim wuxuu yidhi idaa faraqa axadukum min atashahud alakhiir atixiyaadka u dambeey markaad ka baxdaan falyatacawad billaahi idan kadibna ilahay ha magan galo ducadii dheereed buu nabigu sheegay kadibna wuxuu doonaa ku ducaysto xadiidkii ibn mascuud waxaa ku yimid fii saxiix ibni khusayma musnad axmed iyo keyrkood ana rasuul اlahi sal slm callamahu الtashahuda fakaana yaquul subanuhu إida jalasa fii wasaط الsalaa wa min aakhiriha الtaxiyaat wa fii aakhiriha cafwan wa fii aakhiriha الtaxiyaatu ilىa qowlihi cabdihi warasuulihi ama وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu ثuma qaala uma in kaana fii wasaط الsalaa waa lafdigii saxaabiga uma in kaana fii wasaط الsalaa nahada xiina yafrugu min tashahudihi hadduu nabiga atixiyaadka dhaxamarahayo saadu atixiyaadka u dhameeya waa istaagi jiray wain kaana fii aakhiriha aakhiri salaa dacaa bacda الtashahudi bima shaءa an yadcuwa uma yusalim tafsiilkaabaa ku yimid saxaabada axaadiistooda ku yimid atixiyaadka hore shahaadateynka lagu xidhahaya ashhadu an laa ilaaha ila اllah وashhadu ana muxamada cabduh warasuuluh faraq baad leedahay atixiyaadka dambe salli iyo duco waad rakaadin inta tabartaada ah qaabkaasaa loo kala qaaday imaam shaafici asagu iyo sheekh albani warkaasi waa diidaye wahwa nas alimaam shaafici fi lum waana sida imaam shaafici u cadeeyo umka uu yidhi salliga nabi maxamed iyo aalkiisa la kala reebi maayo atixiyaadka koobaad iyo ka dambaba faqaala wuxuuna yidhi wاtashahudu fi اlأulى wالثaaniyati lafظu waaxidu atixiyaadsigu ragcadda koobaad cafwan jalsada koobaad iyo jalsada labaadba lafdu waaxidu waa hal weedh laa yakhtalif mana kala duwano wa macnaa qowli atashahud aan idhin waxaan u jeedaa atashahud wasalaatu cala nabiy ilaa atixiyaadsado nabigan lagu saliyo laa yujzihi axaduhuma can اlaakhar midkood mid kale kaa gudi maayo saliguna kaa gudi maayo tashahudka tashahudkana kaa gudi maayo saliga ayib sheekhu wuxuu uhi waama xadiiu kaana laa yaziidu fi اrakcatayni cala الtashahud xadiidka ku yimid nabigu kama kordhin jirin atixiyaadka hore wax tashahud kama kordhin jirin fahuwa xadiiثu munkaru kamaa xaqaqtuhu fi daciifa waa xadiid munkaroo daciifa sidaan ku dhiraandhiriyey daciifada an kun sideed boqol toban iyo lix axaadiistu saxiix muslim bay waxay ku jirtaa fi saxiix albukhaari siduu xaafidku talkhiiska ku sheegay waa runtii waxay ku jirtaa saxiix ibnu khusayma kaa sheekhu ku dhegay maaba rabnaba tuur xadiidkaas axaadiid kalean kugu haysanaa oo diiday in tashahudka wax la raaciyo sheegtana inay tahay mukhaalif lisunnati muxamadin sala allah alay wasalam taa macaneedu ma aha salliga nabigana la dagaalamayo waxaan isku haynaa nabiga wixii ka sugnaa intaasaan ka wada hadlaynaa ayib wadaad baa markaad tiraado saliga halkan ma galo ha salidiid saliga ku guba maxaa la isku gubi ma bidcadi u gubaysaa meeshaan lama geliya baalka meelkaa la dhigaaye ayib wa ina min cajaa'ibi hada الzaman sanadkan layaabkiisa waxaa ka mid a bul sheekhu zamankan aan joogno layaabkiisa waxaa ka mid a wa min alfawd alcilmiyati fiih iyo isgarab orodka aqoon darada ku dhisan waxaa ka mid a fawdadu waa isgarab orod nin walba inuu dhanku doono u dhaqaaqo fawd alcilmiyati fiihi fi hada zaman an yajura inuu ku dhiirado bacd الnaas dadka barhkood wa huwa اlustaad moxamed iscaaf annashaashibi fii kitaabihi maxamed iscaaf nashaashibi wadaad falastiini oo qudus ku dhashay waagi dambana majmac alcilmi allugawi alcarabi ee dimishqa xubin ka ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sideedana ku dhintay qaahira oo nin aqoon badan aha xagga muxuu ahaaye luqada iyo turaadka carbeed difaaciisa ku fiicnaa luqada carbeed in la nooleeyo oo aad loo bartana ummadda ku dhiirika jira kutub badanna ka qoray waagi damaan risaalo qoray uu ugu ma alislaam asaxiix oo uu kaga hadlahayey tasfiyat alislaami min albidac uu kaga hadlay kitaabkaasuu ra'yigu ku yidhi wuuna dhintay kun afar ku dhintay fii kitaabi inuu ku dhiirado alislaam الصaxiix loogu magac daro waa kitaab isagu leeyahay muxuu ku dhiiraday calىa inkaari الصalaaةi calى اlaali fi الصalaaةi calayh sheekh maxamed ismaaciil asancaan wuxuu ku soo yidhi salliga nabi maxamed laga tago waa min albidac wadaadna wuxuu ku leeyahy in lagu saliyaaba nabiga aalkiisa lagu saliyaaba bidca ah soo lama kala tegin dib walba meel ba ku dhufanaya calaa inkaari salaati salaada inuu inkiray lagu saliyo cala aali nabi maxamed aalkiisa fi salaati calayhi nabiga marka lagu salinayo nabiga haddii lagu salin asagaa lagu gaabsan buu wadaadkaas falastiiniga xagga namisriga ama suuriga ah. ee lagu dari maayo nabiga aalkiisa la raacin maayo cala arumi min wuruudi dalika ayadoo weliba lala qabo inay soo arortay arinka asaga ah fi saxiixayna ku soo arortay aalka nabiga lagu saliyo laga reebin xadiis saxiixan ku jirtay ku jirtaa waghayrihimaa iyo saxiixanka meelan ka ahayn can jamci min asaxaaba rucub ama muxuu ahaaye xayn saxaaba ka soo arortay iyo tulid saxaaba min waxaa ah ka mid ah wa abu xumaydin asaacidi wa abu saciidin alkhudriyi baa ka mid wa abu mascuudin alansaari wa abu hurayra wa طalxa ibn cubaydlahi taymi wa fii axaadiiihim waxaa ku jira kulligood annahum sa'luu nabiya nabiga inay weydiisteen nabiga weydiiyeen kayfa nusalli calayka facallamahum wuxuu nabigu baray haadihi siyaq alfaadaynu soo marray wa xujatuhu sheekhaasi maxamed iscaafa xujadiisiiy garta wuxuu ka dhigtay waxaa weeye fi linkaari diidada iyo qoonsiga aalka nabi maxamed lagu sali uu qoonsaday ana allaha tacaala lam yadkur fii qowlihi saluu calayhi wasallimuu tasliima kuma sheegin buuri in allaha وmalaaئikatahu yusaluuna calى الnabiyi baa layidhi calى اlaali ka soo saara bur aayadda in اllaha وmalaaئikatahu yusaluuna calى الnabiy haye yaa ayuha اladiina aamanuu saluu عalayhi وacalى aalihi ka soo saara bur aayadda saluu عalayhi وaslimuu tasliima kuma haya buu ayb wadaadku inu xanif baa marmarinaya aziyaadaةu calى الnasi naskhu inuu halkaa micnaysan baa laga yaabaa wuxuu idhi ilaahay ma sheegin lam yadkur fii qowlihi saluu calayhi wasalimuu tasliima maca nabi nabiga garabkiisa axadan kale kuma sheegin aswaaj iyo duriyo iyo aal midna ilahay ma sheegin bur uma ankara haddana wuu dafiray wa baalaqa wuu ku xildheeraaday fil inkaari dafiridda an yakuuna saxaabatu saxaabadu inay ay yihiin qad sa'aluhu nabiga kuu weydiiyey daalika su-aal su-aasha ayada ah war nebi maxamed su-aasha lama weydiinin buui qur-aanka qadiyadda ka hadlay waana isku dhammaatay wadaad luqawi ah oo uun hawlaha ku fiican siiba wey hawlihiisu ahaaye wadaad sunnada yaqaana ma ahayn kutubtiisa markaad mudaalacayso aad qaybaha laga daabacay baad arkaysa ama wax laga soo guuriye lanna asalaata buu ihi wadaadku macruufat lmacnaa cindahum bui wahuwa ducaa fakayfa yasaluun wuxuu ihi saxaabadu maxaad modaysaan bu acaajim hadda soo ruclaysa mexer bilow waafiqaho saliiqiyiina carab fasaxaa weeye salli haddii la yidhi salluu calayhi wasalim way garan hayaan buui maxay oga baahanyeen nabiga inay su-aalaan ayib shubhadiisu shubha sahlan baa ma ogtahay lianna salaata buui macruufat lmacnaa macnaheeda waa la garay cindahum cinda asaxaaba wa huwa ducaau alla bari weeye fa kayfa yasalu maxay u weydiinayaan matacanud baa waxaad garanaysa ruuxa ma lagu qodqodaa ma lagu dhibaa saxaabiga ee nabiga ma lagu dhibaa ayib wuxuu ihi wahaadihi tani waxaa weeye mukhaalaaة makshuufa bu sheekhu sheekh wuxuu ihi wahaadihi warka iscaaf muaalaa waa mxuu ahay maan iska qaadid wey iswaalid muqaaladu waa inaad iswaasho baadidu meelaysan dininba u doonto war waxaa laga hadlayo macnaha salliga in la fahmiya salaada ma ahe kayfiyada la isweydiiyey marka la yidhi waa aqiimu salaa saxaabadu ma salaada way garanhayeen wahiyo ducaa laakiin nabi allow qaabkaynu tukanaa waa loo sharxay jibriil baa soo dogan nabiga tusi loo tukanayo <coughs> sheekhu marka muxuu yidhi wuxuu ihi waa khaldid dadka la khaldahayo oo maskaxda lagu ciyaarahayo oo weliba laakiin aan asturayn soomaaliya waxaa jira carar waayeel waa intaan la arkaynin orod waayeel waa intaan la arkaynin markaad cararayso adoon lagu arkaynin baa la dhuntaa lakin ilma yar baa carar ku fiican odo weyn oo qashqashqash sii leh ceeb weeye ayib lianna su-aalahum su-aashoodubu lam yakun calaa macna asalaati calayh su-aashoodu saxaabada kuma saabsanayn ku saliga nebi maxamed macnaheeda iyo maxaa looga jeedaa xataa yarida ilaa uu soo arooro maa dakara wuxuu sheegay isxaaf war saxaabadu macnaha saliga maysan nabiga weydiinin macnaha salaan maysan weydiinin mafhuumay garanhayaan weeye laakiin waxay weydiiyeen qaabkii iyo kayfiyadii wainamaa kaana can kayfiyati salaati calayh qaabkii loogu salin lahaa bay nabiga weydiiyeen kamaa jaaa fii jamiici ariwaayaati sida riwaayaadka badankeed ku yimid calaa maa sabaqat اlishaaraة ilayhi siday usoo hormartay ishaaradda aynu ishaarayen farta ku fiiqnay waxayna idin haddaba warkoodu sidaa yahay falaa kharaabata la yaab inay weydiiyaan liannahum sa'aluuhu waxay weydiiyeen nabiga can kayfiyatin qaab sharciyati nabigu jideeyey laa yumkinuhum u suurogelaynin macrifatu inay gartaan oy caqli ku gartaan ilaa min ariiqi shaarici alxakiimi alcaliimi allaha xikmada badan ee cilmiga badan ee waxjideeya in xaggiisa laga xigtaba mooyeen qaab ayagu aysan fahmaynin bay nabiga weydiiyeen ee macnay garan hayeen xagga luqa ahaan iyo afcarbeed ahaan ma weydiin wa haadaa tanna wuxuu la yaha nadiirkii buu keenayaa wixii la ahaa kamaa low sa'aluuhu sida iyagoo weydiiyey la too tahay can kayfiyati salaati اlmafruudati salaadii la farad yeelay qaabkii loo tukan lahaa bimili qowlihi tacaala lagu farad yeelay wa aqiimu الsalaa salaada oga faina macrifatahum garashadu ay garanhayeen liasli macna الsalaa ay garanhayeen salaada macnaheeda asalkiisii ay garanhayeen fi luqati afka carbeed laa yuqnihim ka deeqi maayo can isu'aali su-aal isweydiin can kayfiyatiha qaabkii loo tukanaya salaada isweydiiyaan asharciyati sharciga ahayd ee salaad ducadeed ma aha wa haadaa macnaha aanu sheeganay aan ku radina wadaadkana bayinun waacadiya laa yakhfaa mana qarsoomayo wa amaa xujat lmushaara layta shicrida bal aan gaadho intaan intaan ku daro wa amaa xujat lmushaara ilayha almushaaru ilayha xujadiis gartiisii aan soo ishaaray ee ahayd aayadda ilaahay kuma sheegin warka asaga falaa shay waxba ma aha buur waa bilaash waa xujaan waxbaan ka ahayn waxba tarayni daalika arrinkun wuxuu waa tacliil daalika arrinku wuxuu sidaa ku yahay warkiisu uu bilaash u yahay wadaadku waa isdhibaye liannahu min almacluum waxaa waxa waxyaabaha la ogyahay ka mid a cinda almuslimiin ana الnabiya sal ly slam huwa almubayinu nabigu waa asagun baa caddeeya likalaami rabbi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooda hadalkiisa allah fasira wixii fasirad u baahda kama qaala tacaala waanzalnaa ilayka dikra qur'aan baa nabiga kugu soo dejinnay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim wabaa ka booda nabiyow cafwan waanzalnaa nabigo waxaan kugu soo dejinay ilayka dikra litubayina saad ugu cadayso ummadda linnaasi ummadda maa nuzila ilayhim wixii loo soo dejiyey waxay garan waayeen wey saa darteed waxyaaba yaryar bay nabiga weydiiyeen wayasaluunaka wayasaluunaka laga yidhi iyo wasu'ila sida sunnada ku yimid qur-aankuna wayasaluunaka ku badan faqad bayana sal ly slam rsulku wuxuu kayfiyata asalaati calayhi qaabkii loogu saliyi lahaa wa fiiha dikru laali waxaana ku jira kayfiyada aalka nebi maxamed oo la sheegay fawajaba waxaa waajibay qabuulu dalika minhu nabiga in laga yeelo nabigaa inoo sheegay inoo raaciya in laga yeelaa waajiba muxuu ku waajibay wujuubkaas liqowlihi tacaala wamaa aataakum urasuulu fakhuduuhu nabigu wuxuu idinla yimaaday idin keena idin jidaya qaata haddii aayadda aan aalka lagu sheegin nabigaa sheegay waa inaad ka qaadato qur-aankaana ku yidhi nabigu wuxuu kuu keena kuula yimid ka qaado wa qowluhu sal slm fi xadiidi صaxiix اlmashhuur iyo qowlka nebi maxamed xadiidkii saxiixa ee caanka ahaa uu ku yidhi alaa muslimiinay inii uutiitu اlqur'aana qur'aan baa laysiiyey wa miluhu macah ama wa milahu macah asagoo kalena waa la jiraa oo sunnadii ah qur-aan baa laygu soo dejiyey waxaana laga raaciyay ziyaado sunno ah ayib wawa xadiidkuna mukharajun fi takhriiji almishkaat buu ku sugan yahay waana xadiid saxiixa ayib walayta shicri ha inoo joogo alla maangartoodaas ha inoo joogo insha allahu tacaala muhimaddu waxaa weye salliga nabiga ha la badiyo atixyaadka dambena ha la raaciyo ilaahina ha loogu dhowaado waa cibaado madax bannaan wallahu aclam